ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday gelingelinka daran walba gees harsaday gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor la laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan timaha habeen qof xilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn abi wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabdi ay sii baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad sannadda labada kun saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood oo maanta dagaal qaraar uu ka dhacay iyadoo ciidamada deegaanka ay la wareegeen saldhig ciidamada somalilan ay ku lahaayeen halkaasi waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan dilalka kooxaha ciyaal weerada oo mar kale soo laba kacleeyey iyadoo xalay degmada yaaqshiid ay ku dileen wiil dhallinyaro ahaa haddaba waxaan eegi doonaa sida ay wax u dhaceen xalay marka meelay iska fadiyeen bahasha towradii baangadyahooda waa ka ordeen asi waa ogdiya waa dhacyo uu dhacayna lix towri todaba towriyaa ugu marka sidaasay wax u dhaceen magaalada muqdisho ciyaal weerada dhibaato ba-an ayay ku haysaa xaafada ka mida ah iyadoo dhac iyo boob ay u geysato haddaba maxaa loo waayey ciyaal weero loo xukumay falalkaasi ay ku kacaan iyadoo la ogsoon yahay in dhallinyaro fara badan lagu soo qabtay falalkaasi sida ay sheegeen laamaha ammaanka falaqeyn ku saabsan ayaad maqli doontaan saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan baarlamanka maanta waxaa hareeyey buuq kulankiisii caadiga ahaa huuqaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay kadib baaritaano fara badan oo lagu sameeyey xildhibaanada qaar oo diiday in baaritaankaasi lagu sameeyo qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korray intaan barnaamijkeena aynu ku guda jirna ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal gabagabadana waxaad ku maqli doontaan xubintii kalemaana qayb ayay ka tahay soo saarista iyo tibinta barnaamijka intuu hawada ku jiro waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa faarax qorshe oo mar kale iyo xogwaraysi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab wax maqasheen gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay saaxiibayaal maanta waxaa ka dhacay magaalada laascaano dagaal qaraar oo u dhexeeyey ciidamada jabhadda deegaanka iyo ciidama ka amar qaata maamulka somalilan waxaana dagaal qaraar oo halkaasi uu ku dhex maray labada dhinac ay ugu dambeyntii la wareegeen ciidamada deegaanka saldhig halkaasi ku yilay qodobkaasise dib ayaa ugu noqon doonaa markaanse haddii aynu eegno dilalka kooxaha ciyaal weerada ayaa mar kale waxa ay ku soo rogaal celiyeen xaafado kamida magaalada muqdisho iyadoo dhibaatada ay ku hayaan ciyaal weerada aad ay ugu cabanayaan dadka shacabka ah waxaa la sheegay in ay qoraalo ay ku diyaarsadeen waraaqado kuwaasi oo cid allaala ciddii ay qabtaan u fiirinayaan buugga waxyaabaha ugu qoran oo ay ka mid yihiin waxyaabo aada u foolxun oo ay ku kacayaan ciyaal weerada haddaba degmada yaaqshiid gobolka banaadir xaafadda towfiiq xale waxaa ka dhacay dil ay kooxda ciyaal weerada ay u geysteen wiil dhallinyaro ah oo halkaasi ku sugnaa oo lagu magacaabay amaba lagu magacaabaya cabdirasaaq abuukar xasan haddaba waxaan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen iyo marka uu falka dhacay kadib waxa ay ku dhaqaaqeen qoyska ehelka uu ka dhintay wiilkaasi aaba abuukar xasan fidow oo dhalay wiilka marxuumka ah waa gartay laba sacay baryay ahayd mafaanta marka nin wuxuu iska u ahay laba sac iyo kuwa axmadu meeshan ka tiri laba sac waa gartay yaa dila markaa cidda dishayaa laydinkugu sheegay haye maxaa ka dhexeeyey marka iyaga iyo wiilka dhintay wax ka dhexeey oo ilaahay abuurtay maba jirinba haye marka meelay iska fadhiyan waa bahasha tuuradii baanadiyaheeda waa ka ordeen asigu cogdiya waa dhacyo uu dhacayna lix tuuri toddoba tuuriyaa ugu marka sidaasay wax u dhaceen waa baxnay saldhigaan tagnay meydkiiaan qaadina saldhigaan geynay mhm. sifiican kugu soo dhameeyey si adiiyaan tagnay wixii dhama waa soo dhamaynay saakan waa iska caasnay waa gartay dhacdadu halkay ka dhacdo waa intee marka xaafada ha xaafada tawfiiq waa tawfiiq haye telefiinka haye dhacdada markay dhacday kadib ma jiraa baaritaano ay sameeyeen laamaha ammaanka ha ha ha qaar ay soo qabteen qaar ka mid aa lasoo qabtay qaar lasoo qabtay haye ma jiraa cid aragtay dadka ka dambeeyey falkan markaa waa xaqiijin kartaa inay ka mid yihiin ciidankaa ku maqantaa waa gartay ciidankaa ku maqan yaa la jooga marka wiilka markii dhacdadan ay ku dhaceysay oo dilka ah yaalaa la jooga laakiin meesha ditoor iyo indhaqabashadiisii waa la kala carfay qof qof fiirsa male haye sidaasay wax u baahan marka ragga ka dambeeya ma xaafadda ay ka tirsan yihiin mise niman xaafadda soo galay ahaayeen xalay oo keliya haye ma la yaqaanaa marka mase dad la garanayo ma hawjiyadooda waayahay dhacdadan markii ugu horreysa miya oo ay dhacdo mise waa ugub Ah. dhacdadan dilka ah oo ay geysteen raggan hubaysan oo baangadaha iyo ku hubaysan markii ugu horeysay oo xaafada ay ka dhacda miya mase saddexa la dilay xala keliya ah. oo xaafada keliya ah? ma jirtaa marka dhowr goor oo sidaan oo kale ay u dhacday marka xal laga tago hal weliba ciidanka ciidanka weliba xabaye meesha xabay ka siday markaasay kala falalkii hore ee dad loo soo qaqabta ma jiraan oo ciyaal weerada amaba kooxdaas aad sheegtay gaangiska ah ka tirsan taas aniga ma cadayn karo saliga cadayn karo ani sii xala maxaa codsanaysaan marka ood laamaha ammaanka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ka codsanaysaan waxaan ka codsanaynaa sida ay hadda u wadaan baarista hmm. in ay usii wadaan si gacanta loogu soo dhigo kaasi wuxuu ahaa ab xasan fiidow oo dhalay cabdirasaaq abuukar xasan oo xalay ay koox hubaysan oo ciyaal weera ah ay ku dishay xaafada towfiiq ee degmada yaaqshiid haddaba waxaan waraysi ku saabsan amaba falaqeyn ku saabsan aan la yeelanay dilalka iyo dhaca ay geystaan ciyaal weerada oo aysan hay-adaha cadaaladda waafajin sharciga quseeya amaba waxyaabihii ay muteysteen oo maxkamadaha aan la horgeynin doctor mukhtaar maxamed cali oo ah falaqeeye arrimaha amniga sidoo kalena ku xeel dheer arrimaha bulshada idaacadda kulmina waa salaamayaa waxa weeyaan nimankan ciyaal weeradu waxay soo bilowdeen xilligii farmaajo waxay weliba ku bilowdeen sida degmooyinka kaaraan oo kale oo ma kaaraan looga cararay qayb ka mid ah waxaad moodaa inay yihiin dad la soo abaabulay oo nidaamsan oo tababaran oo taliyo unug leh oo taliyo horin leh oo taliyo qaybeed leh runtii waxaad moodaa anugu markaan ufiirsay qaab ciidan ay u dhisan yihiin laakiin wax tuutaha lagu garta ma laha macawisyo iyo waxay wataan iyo saraawiil waxaas marka waxa wey niyo waa dad waxaan u malaynayaa siyaasad ahaan ayaa nimankaas waa laga dambeeyaa saan maqle lacagay qaataan gruub ayaa ka dambeeya oo maaragtay hadda anugu waa dadkaas ma dhigi karo laakiin waxa weeye waa dul laga dambeeyo waxaad moodaa inay noqdeen baawer kaloo maaragtay saddexaad oo magaalada muqdisho jooga inay noqdeen ayaad moodaa dadka siday u dhibaataynayaan siday u cabsi gelinayaan maaragtay waxaa lagu leeyaha buugay dadku u fiirinayaan maaragtay waxyaabo doonoo qariban ayaa magaaladan ka jiro nimanka ayaa la daran yihiin waxa weey marka waxaa la rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay jawaab ka bixiso oo dadkan dadka soo abaabulaya iyo asalkoodu meeshay ka yimaadeen iyo xaaladoodu siday tahay dowladda laga rabaa inay ummadda usoo bandhigto maaragtay ay ummadda u sheegtaa laga rabaa mideeda kaleeto waxa weeye maaragtay hadda xalay waa laga hadlayo waa ciyaal weerada u dhaartay qoladii aan maaragtay nimankii al-shabaaba u dhaartay al-shabaab aa u dhaartay waa suulinaynaa ciyaal weerada iyo kuwa maaragtay muqaabaraadka iyo kuwa sida xun u shaqaysta iyo dadka maaragta fisqiga magaalada ku wada ayay xalay u dhaaranayeen war aaway dowladii marka federaalka aheed oo meeshaan joogtay oo dadka canshuurta ka qaadaysay oo magaaladan ayadu joogtay xagee aada dowladii xagee dowladii xagee aad runtii waxay ka mid tahay su-aalaha dadku isweydiinayaan shacabka soomaalida waa wareereen waxa weeye awalba maaragtay nidaamka labada nidaam oo xamar qaraxa iyo dhibaatada iyo ka jira ayaa lagu wareersanaa waxaad moodaa inuu nidaam kale soo kordho ciyaal meeshii tiradii haddana saddex soo noqotay waxa weeye marka shacab masaakiina oo guryahooda uhaweynaya oo xoolahooda raadsanaya oo maaragtay aan maaragtay meel mugdiya jooga oon cidna u dhaweyn ciidan difaaca usul u dhaweyn ayay nimankaas ciyaal wadaag gacanta ku dhigaya waxa weeye marka dowladda waxaa laga rabaa inay jawaab jawaab cad inay keento waadaha way qaban jireen way aruurin jireen hadda wax natiija ah oo naloo sheega ma lahan shacabku waxa weye waxaa rabaa in waxyaabaha maaragtay ku saabsan noocaas oo kale ugu daranba weliba ammaanka in natiijo wixii markii laga qabto ayaa natiijada in la hela horraaca ah loo baahanya baaris in lagu sameeyo in la dabagalo waxaad moodaa in ayaa laga qabtay la iska daayay oo loo taag waayo dowladda ay u taag weysay marka waxa weeye magaalada muqdisho dowladda canshuur ka qaada qolooyinkalna waa ka qaadaan hadda ciyaal weeradu inay canshuur ka qaado ayaaba soo dhow markaa waxaa marka laga rabaa dowladda inay jawaab adkeento maaragtay ammaanka magaalada muqdisho cidda mas-uulka kee cidda xukunta ayaa laga rabaa dowladdii runtii shacabka soomaaliyeed waxa weeye waa dhibaatoodeen maaragtay taraafik kala celinaysa malahan lahan hadoobadiis disho cid kala celinaysa ma lahan cid soo gurmanaysa ma waxa weeye dadka muqdisho waxa maaragtay eh, yani diigooduba waxaan isleeyahay m waxbaa waa hudurba huduraa la yidhaahdaa xaquuq male dadka muqdisho canshuurtaa laga qaadaa waa la xiraa la rabo dhulkaa lagu qabsadaa laakiin dadka muqdisho riyaalatiga wax xaquuqa ma lahan waana nasiib daro waa wax lala yaabo weeye qofkiioo la dilayaa ah, dadkii kala cararaya waxa weeye marka dadka muqdisho waxay rabaan in loo sheego ciyaalweera waxay tahay magaalada cidda xukunta in loo sheego haddii magaaladii saddex guruub ay xukunto waxa weeye inay ummadda u sheegaan haddaysan wax qaban karin inay ummadda u sheegaan oo shacabkii ayagoo qoryaha garmaha saartaan runtii waxa weye sidaa looma noolaan karo sharafna maahan cishina maahan jaadka in la aadi waayo kitaabadii in la akrisan waayo maxaan ku yihahdaa oo maaragtay dadkii dhibaatada intaa laga hayso oo sistamkii ciidamadiina aysan maaragtay ah, aysan ka warqabin ama aysanba ka sharaynanba say ku qaban lahayeen intaas intaasoo dhanaa magaalada ka jirta runtii waa ceeb waa sharaf dhac waa wax maaragtay sumacadda maarata dib hoosu dhigaya magaaladan weyn oo afartan milyan oo qofood ay ku nooshahay waxaa la rabaa ammaankeeda in wax laga qabto haddaan laga qaban karin waa inay dawladdu sheegto magaalada arkayso muqdisho mm. magaalada arkayso muqdisho mm. qaado saddex qolo ma qaado oo oo hubaysan magaaladu ma qaado waa in runta la isku sheega waayahay ciyaal weeraradu weli dilalkii ayay wadaan maxay dawladdu wax uga qaban ladahay aa la ysdhihi karaa hadda runtii waxa weeye waa midda lala yaaban yahay waxa weeye ciyaalweeradii waxbay dilayaan waxbay dhibaataynayaan dabay dabay maaragtay faraha ka gurayaan dabay maaragtay si xun loo dhaqmayaan oo ay leeyihiin da wiilashay gabdhihii qabtaan ay leeyihin maaragtay iskuula ayay leeyihin mararka qaarkood waxa weeye marka aaway dowladii waxa weeye su-aashaasi waxay u taallaa maxaan ku raha jawaabteeda dowladdaa laga raba xaggee dowladii aad ciidankii vilegka soomaaliya xaggee aad oo mushaarka la siiyo oo intaasoo kun oo xamar jooga bal meel kaleba iska daayo balcad iyo iska daayo aaw ciidankii vileejka xamar joog wixii lama hayo jawaab degdeg aha dowladda laga raba dowladdu ma garanayo anugu wax arrintaa ka jira ma waxaa jira qayb ka mida ah dowladda oo xiriir lala ciyaalweerada oo waa arrimo siyaasadeed maaqaan waxay tahay runtii waxa weye shacabku waa ku jahawareereen jawaab degdegaha ah, dowladda laga raba cidda magaalada xukunta iyo inta maaragtay inta nadaama magaalada ka jirta waxa weye runtii waxaad moodaa awoodka inay kusoo birto magaalada waan la inkiri karin oo dadka leenaya oo hubaysan oo maaragtay fudud oo markii la ceyrsatabo la ceyrsado cararayo aan la qaban karin intooda badan marka dowladda laga rabaa dowladdu shacabka haddaysan nabadgelin karin magaalada muqdisho jooga dowladdu maarata ummadda hawsheed ama ha iscasilaan nimanka madaxda ceeb ah. intaa qof lagu dilay intaa dad lagu laayay war dadka reer muqdisho dhiigooda muxuu yahay reer islaam oo masaakiin oo canshuurta bixinaya maxay canshuurta u bixinayaan haddaan naftooda iyo maalkooda aan la badbaadin karin canshuurta in la qaado maaha cashuurta hadaad qaado naftooda iyo maalkooda waa inaad badbaadisaa cadaalad waa inaad u heshaa intaasoo dhanaa dowladii looga baahanya meel waxaana waxay runtii lama garan karo waa lagu wareeray shacabkii waa wareereen dowladdaa markaa cadda in laga rabo xalay ugu dambeysay dil ayay ka geysteen eh, xaafadda tawfiiqi degmada yakshiid eh, dhowr goor sidaanoo kale dilal ay u geysteen waa lasoo qabtaa sida la sheego oo saldhigyada waxa ay ka warbixiyaan howlgallo ay kusoo qabteen ciyaal weero haddana ma jirto ilaa iyo hadda qof loo xakumay inuu dil ka dambeeyey qof shacaba oo ciyaal weeradaasi ka mid a ah amaba kooxoo kaleeto ka dambeysa dil oo kale ma jirto oo loo xakumay maxaa keeni kara marka in eh, kooxahaas iyadoo la og yahay in badankood lasoo qabtay haddana ay ka badbaadaan sharciga aada baad u mahadsantaha waa waa sax wax jiro weeye in ayagoo tiro badan lasoo qabtay in ayagoo koox yara soo qabtay in maaragta layii maarata waa maxkamadaa la saaraya wax saas waa maqlayn waxaa jira corruptiona jira musuq maasuqaa jira dabcan dad la shaqeeyana ciyaal weerada waa jiraan oo maaragtay dowladii ka mid a ah, ayaa la shaqeeya dabcan saasaa loo fasiran karaa waxa weye ciidamada waxaa rabaa ka warbixiyaan markay qabtaan ciyaal weerada oo la dabagalaa oo xogtooda leela oo asalkoodu meeshay ka yimaadeen la helaa oo cidda fangaraysa fanka siisa la helaa lacagaha dhiibta waxaasoo dhan marka waa la qarinayaa mar waxbaa meeshaan ku jira ciyaal weerada waa lala shaqeeyaa waa groub maaragtay maaragtay maaragtay maxaanku ihahdaa qawlaysataa waa lala shaqeeya marka waxa weye ciidamada ayaa laga rabaa inay maarata cadaynta keenaan ciidamada qaarkood dabcan waa la shaqeeya waayo askartu markay ciyaaware soo qabato waa baarisaa lagu samaynaya qof waa la dabagelaya laakiin waxaad moodaa markii lasoo qabtaba in laga harayo oo waxba aan shacabkii loo sheegin haddana meeshooda ay ka bilaabayaan waxa muuqata marka wada shaqayn inay jirto qayb ka mida ah ciidamada ah, ammaanka oo loo xilsaaray iyo ciyaal weerada ayaad moodaa inay jirto marka waa nasiib daro waxaa la rabaa arrintan maaragtay in shacabka loo cadeeyo shacabka magaalada muqdisho ma qaadi karaan saddex kooxood iyo afar kooxood ma qaadi karaan dhibaatay ku taha laba kooxood laba kooxoodaaba dhibaato ku mm. canshuurtii laga qaadayo mm. oo hadba kooxa imaanayso oo koox afaraad hadda ay timid khatar loogu jiraaba in ciyaal weeladu ay canshuur bilaabaanba haddii ay sii wadaan marka dhacdooyinkan dilka ah iyo dhaca maxay dhalin kartaa aqoon aad baa umaadsanta waxay dhalin kartaa haddii waxaana aan laga hortagin oo protection lagu sameyn oon lasoo haftirin oo xogtooda aan la helin waxay dhali kartaa in ciyaalka xataa ciyaal weerada kuwa ka haray inay iyaguna ku biiraan oo meelaha cidda fangaraysa maxoogaa ayagana ay ku darsadaan oo ciyaalkii magaalada joogo dhamo ardayda ahaydoo dugsiga iyo iskuullada dhiganaysay inay ku biiraan markaasba ay noqoto kacdoon cusub oo magaaladii ka dhasha ayay noqon kartaa oo ammaankii faraha ka baxo ammaanku faraha hadduu ka baxana nidaam dawligana ma jirayo nidaam ganacsina ma jirayo nidaam waxbarashana ma jirayo saasay keeni kartaa in laysu qarimo oo meel loo socdo la waayo oo dad magaaladii ka qaxaan dadna ay iska joogaan wixii kalena ay qoryaha qaataan in magaaladii ay macnaha khasabantoo fawdo noqoto ayay runtii keeni kartaa taasna waxay u daran shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda dowladooda xamar joogta ayay u daran tahay waxawey markaan waa lala yaabo waxa waxa weeye waa dad lala shaqaynayo oo la fangaraynayo oo maaragtay laga dambeeyo oo gadaal laga soo riixayo weye marka runtii waxaan isleeyahay xogta waan lahayaa in la faafiyaan la rabin waa garta idaacadaha loo sheego shacabka loo sheego waayahay dhanka kale al-shabaab waa ay u hanjabtay ciyaal weerada waxayna sheegtay in dacwado ay gaareen eh, arrinkan in al-shabaab ay ka hadasho dowladdana ay ka aamusnaato oo aan waxba laga qaban falalka ay ku kacaan ciyaal weerada maxay dhalin kartaa lew aada baad u mahadsan waxay dhalin kartaa shakigay dhalin kartaa runtii waxa weeye maaragtay shabaab muuqdo annaga hadda xamarna lala joogaan laakiin muscafin inuu hadlo xalay oo yidhahda ciyaal weerada iyo waxa kamriga iyo balaayada dadka daroogada keena ayaan talaabo ka qaadaya horta dhinac markaad ka fiiriso waa fiicantaha waa sax aawa dawladii marka dadka canshuurta ka qaadayso markii a muscaf uu leeya xamaraan maaragtay aan nadiifinaya dabcan haddee wax walba marmar waxaad is leedahay ma heshiishaa lagu yii ma lagu heshiiyey in maaragtay ciyaal weerada iyo dadka kamriga keena inay maaragtay nimankaasi cirib tiraan ayaad marka ugu soo dhacaya shacabkii waa yaaban waxa weeye marka dowladdii maxay u aamusan tahay waa inay hadashaa waa inay hadalkii xalay soo e, maaragtay idaacadaha laga sii daayey waa inay wax ka tiraahdaa dowlad dadka ayadaa tira waa u maqannahay ayadaa canshuurta qaada ayadaa u dowladaysa ayadaa aeroboortkii joogta meelba ayadaa joogta dibadii ayadaa e, safaarada kule aawa dowladii marka waxa weeye jawaaba laga rabaa laakiin haddii ay tahay arrin kale oo isla og yihiin ayaga iyo xarakada al-shabaab hadda waxa weeye ciyaal dadka waa dhibeen dhibaata u geysteen waa lagu dhiftooday dadka daroogada cabana waa buuxaan oo aad iyo aad dadka u dhibeen hoteelada kuwa ku tuntaa ayaguna waa dhib keliya saddexda qodob xalay ay sheegeen al-shabaab saddexduba dadku waa nacab yihiin saddexdaa qodob oo dadku intii tiraahda waxbaan ka qabanaya dabcan waa lagu taageeraya laakiin meeshaan hadda dawla joogtay dowladdii shabaabka miyaa isog ma maaragtay see wax u jiraan dowladdu waa inay hadashaa oo maarata reaction ka bixisaa warkaas waayahay dowladdu ina iska aamusa ugu dambayntii haddii dowladdu ay wax ka qaban weyso arrinkan ciyaal weeraduna ay sii wadaan falalka ay ku kacaan maxaa ka dhalan kara aad baad u mahadsantah haddii dowladdu arrintaa wax ka qaban weyso jawaab ay ka keeni weyso ciyaal weeradiina sidooda ay u socdaan oo maaragtay ay dadka dhibaataynayaan hadda waxa weeye dowladda xasan sheekh maxamuud iyo xamsa waa fashilanta runtii fashilaa ku imaanaya awal aysan bara badan lahayn oo wadooyinka lagu baaba oo baabuurtii isku dhacayaan oo mootooyinkii isku dhacayaan oo galabtaas ugu dambaysa badbaanaa lagu laaya meel maaratay baarwaxa agaarkeeda hal askariyo trafika ma imaan bulis ma imaan waxa weeye magaalada awreeda yani haddii marka ciyaal weerada iyo waxa noocaasa maaragtay ay waxba hadal ka soo saari waayaan statementiya tallaabana ka qaadi waayaan meesha ciyaal weerar ay ka timidna ay cadayn waayaan dowladda xasan sheekh iyo waa fashil waxba laga qarin maayo runtii shacabkana indhaha in laga daboosho maaha dhibaatadooda iyo dilkooda iyo qaraxooda iyo waxa isku dhacaya baabuur jeedsoo la mari waayo oo taraafikadii la waayo intaasoo dhanba dowladda xasan sheekh waa ka gaabisay mufashiraa ku imaanaya dawladda xasan sheekh haddaysan ayaaba weerada iyo waxa la midkaa iyo dhibaatada dadku ay sheeganayaan aysan ka soo jawaabin doctor mukhtaar maxamed cali oo ah falaqeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda ayuu ahaa oo igaga warbixinayay dhibaatada ay ciyaal weeradu ku hayso dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka guud ee heysta dadka muqdisho oo uu ka hadlayay guri guri waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markanna haddii aynu aadno magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool maanta waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar oo dhex maray ciidamada deegaanka iyo maamulka somalilan ciidamadooda dagaalka halkaasi ku dhex maray ayaa qaatay muddo saacado badan ah iyadoo ilaa caawa la isla soo gaaray dagaalka xarun ay ciidamada maamulka somalilan ay ku sugnaayeen ay la wareegeen ciidamada dadka deegaanka ah waxaana markii ay la wareegeen kadib ay soo bandhigeen hub iyo gaadiid dagaal oo ay ka qabsadeen caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug lagu magacaabo amaba lagu naaneyso ayaa igaaga warbixiyey xaalka guud ee magaalada laascaanood iyo maanta wixii ka dhacay uu sheego ogeysiiyo horta ma ahayn dagaalkii maanta dagaal kooban ma ahayn wuxuu ahaa dagaal baahsan aroortii saaka markii ay saacaddu ahayd adigu lixdii oo daqiiqada dhiman ay kasoo bilaabeen nimanka maamulka sheegta ee anigu si aan u aqaano inay yihiin srn ay kasoo bilaabeen dhinaca bari koob iyo tobankii iyo daqiiqadana ay dhinaca galbeedka ka soo galeen magaalada iyadoo aan weliba xaggaa laga firayn eh, kabacdina ay dhinaca waqooyiga galbeedka oo dhan iyo waqooyiga inta udhaxaysa ilaa bariga inta u dhaxaysa ay isku fidiyeen eh, nimankaa dagaalkaas saaka aroortii bilowday caawa diibkii oo daqiiqadii dhan buu dhamaaday waa garta maxaa khasaaraha ka dhasha marka dagaalka intuu socday medow khasaaraha dagaalka khasaare xooglaa ka dhashay oo aan ciidinaad tira koobi karin dhibasho aada badan baa dhacday inta hadda la hubo inta hadda la hubo labada dhinacba wixii ay ka carareen maydkay ka carareen iyo dhinacanba caawo konton in qaar kale oo badanina ay weli goobihii lagu dagaalama yaaliin baa laga yaabaa kulley inta la hubo iyana maydad maydad badan bay iska tageen dhulkii maxaan ku idhaahdaa dhaawaca isaga cidna ma tira koobi karto magaaladu afar cusbitaal bay leedahay afartii cusbitaalba waa buuxaan waa garta goobta sida rasmiga ah u dagaalku uga dhaco waa halkee de waqooyiga markaan leeyahay galbeedka waa meesha wadada hargeysa ay u baxdo iyo meesha wadada bari u baxda ee dhinaca garoowe inta u udhaxaysa oo oo waqooyiga ana dhamaan ilaa waqooyiga bariga galbeedka intaasoo dhan dagaalka jihadiisu waa sinayday waa gartay ciidamada dadka deegaanka ah waxay qabsadeen xarun ciidan xaruntaasi xaggee ka xigtaa magaalada bal sawir guud naga sii yaasa maamulayay oo ninka heysta u ahaa xeradaasi magaalada waxay kaga taallaa dhinaca waqooyi bay kaga taallaa wadada hargeysa looga baxay ku taallaa guutada toddobaad baa la odhan jiray eh, waxaa maamuli jiray ninka la yidhaahdo mahad cambaashe eh, xaruntaa waa la qabsaday wixii yaalayna waa lala wareegay eh, waxa waaweyn oo lala wareegay laba kaare waa lagu qabsaday baabuur weyn oo waaraada waa lagu qabsaday dhowr gaari oo qorya saaran yihiinna waa lagu qabsaday logistigii iyo dade wixii yaallay oo dhanna waa lala wareegay marka xeradaa iyada gacantaa lagu dhigay waana laysla dhaafay oo xag gashaa laga maray waayahay ninka meeshaystay ee taliyaha ka ahaa xeradan waxaa la sheegay in uu deegaanka ka tirsanaa markaana ay dadka deegaanka ka codsadeen in uu kasoo horjeesto maamulka somalilan taasina uu ka biyo maxaa ka jira arrinkaas caaqil waa ruun ninkaas waa nin deegaanka u dhashay oo dadkaabuu ahaa in badan muddo haddeer laba biloodana intaa waa la lasla socday oo lalahaa dadkaaga la dareen noqo uma isurtoodin inuu dadkiisa la dareen noqdo saakana ciidankaa dhinaca galbeed ka soo galay isagaa hogaaminaya goobihii lagu dagaalamo hadda ayaa ku sugan marka oo caawa ku dhaxay ku hoyanaya goobihii dadkii deegaanka u dhashay baa haysta dadkii deegaanka haysta ah waa garta maxay dhalin kartaa marka caaqil in uu soo noqnoqdo dagaalkan deegaanku uu xasilooni geli waayo qax iyo markaa ay galaan dadkii shacabka ahaa labada dhinacba baaqyada loo soo jeediyay ay ka dhig adeegaan adeer maanta dagaalkan wuxuu soconayaa sagaal sagaal iyo toban casho maanta sagaal iyo toban cashuu soconaya sagaal iyo tobankaa casho intaasoo jeer baa Eh, eh, eh, anagu aanu ka hadalnay warbaahinna waanu mar walba lahayn anagu waxaanu rabnaa nabadgeliyo waxaanu rabnaa in nabad wax lagu dhameeyo soomaali iyo beesha caalamkaba waa ugu baaqaynay nimanka dagaalka iyo weerarka nagu hayana waa u sheegaynay dhinacooday mar walba ka suurtoobi weynayo subax walba oo waageedu beriyo waxay caado ka dhigteen inay lixda subax shanta iyo barka ugu dambayn ay weerarka soo qaadaan waxyaalihii dee dhulka ay kaga hadlayeenna waad maqlayseen oo ay leeyihiin meesha argagixisaan kula dagaalamaynaa taasoo ahayd inay ku banaystaan dadkan dhiiggiisa iyo gadeecaankiisaba ay ku banaystaan inay laayaan horena waanuu sheegnay arrinta igu dalaynay waa taa haddeer aada hadlaysaan anagu mar kasta waxaanu ogolahay oo aanu soo dhaweynaynaa in xabad joojin ku salaysan qaabkii xabadda loo joojin jiray oo caadiga ahayd in la mariyo caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug oo ahaa oo igaaga warbixinaya xaalka guud ee magaalada laascaanood iyo waxyaabihii ka dhashay dagaalkii qaraaraa oo ilaayaa caawa soo gaaray ka dhacay magaalada laascaanood maanta guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran agaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad la socotaan qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeenna ayaa isla sii gaaraynaa markanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan wareer murmaayow dombad weyn sabaynaysa oo daakil ku hallaabay oo ay dabayshiya wataan daafadii hirarku oo uu dadkeedii isdilay laysna diriiraayo oo naaquudaheedii dawaqay ama dayo u qaaday qarna uu daloolinayabaan daaya ku hayaay dantoodaan ku waansheeyey haddii la igu diidaayo maxaan gabayga uga daalayaa dibnaha haysto marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdi wa isla darsaane waaqlo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay ummad yahay dagaalkiyo doqonnimadu waa laba aan isdiidi karino weligood isdoona cabdulla waxaa kaloo la yidhi dawo malaha ruuxii ku soo dul joogsado dembi malaha ruuxii ilaahay ka daaye dantu cebba malahe dad kumbaysku nacaye war kalamaanay waxa kaloo la yidhi waxba yaan dagaal iyo danuub loo durbaan tumine damac male walaalkii ninkii dooxa oo dilae e. maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war anu waxaan dhihi lahaa dhiigladaadiya haddantu kuma jirte walaalaha istiilayow isdaayadanidhi war walii kale leeray isdaaya isdaaya isdaaya isdaaya walaalaya war kalamaanay war ma haysiine baarlamaankii waxaa la yidhi baarlamaankii ma la kala diray war meeshaa ka timid qaba miyaa ka dhacday ma firimbi baa la yeedhiyey war ma guddoomiye sacdiya hadashay miyay tiri hayaay war ma cabdi xaashib ha yaabay war ma fahad baa kursigii mar labaad loo doortoo soo dhex fariistay marka hore yaa soo doortay war ma mooshinay keeneen war baryaawun jaabka faarugayn hagaan leeyin war kalamaanay waxba laydinma sheegi karee baarlamaankii golihii shacabka hadda waa baarlamaankii golihii shacabka war cabdikuusow maxaad la neefneefsanaysaa ma kuraasay isku tumeen baarlamaanku war lanka waryay u waan walnin sheegahayo sheegaada mudoowilku hay ubiyey abbawtan oo kale war ma dagaalka laascanood bay mooshan ka keeneen aaga habaan kugu ogaaye maxaa ku geliyey aaga oo haddama ana nawdaada kugu hayst war idinkaaba baarlamaan oo hadduul aan la garanayne baarlamaankii hadda waa golihii shacabka see u sheegaahe arya waxaa naga sheeg hana wareerinina ma wada wadahaa ku go'ay war waraagada garsata ka garsadaana maykiiga taaran war horta cabdikuuso waa xiiqsan tahay bal biyacabo isdeji war carayso adigaa falane ninka cabsi baa haysa la sheegi karin ninku hadduu helay yaa ku qasbaya maa iska daayo aramakiisku soo riixa war aadan kuyoomi karin dhibkeeda ay leedahaye baarlamaankii hadda matalayaashii qaranka golihii shacabka ee dastuuriga ahay baarlamaankii ummadda haddana ma kugu qalloocatay warta tooma dhoolanka warkaa kufuukdo warjiniga kugu kabaalaha kaa kabaalo war malaha saar ba ahaye maa laga tumo warbiya salal soo diyaarihe arma ii aan warkaan idhaahdee baarlamaankii eh, waxaa la yidhi abshir ma fahmin warwarsan allaha ka keenaa laga wadaaye sug allaha kala keeno inba waa mudane baarlamaankii birim idiin sheegaa war cabdikuusow nama qabatee noo sheeg waxaa maanta hore aad la marmarganayso now gawri waar waa yaaba anigu eninku muxuu qarinaya war adiga laftaada ha gowgawaynina oradoo meeshaad ka timid aad war waa idiin sheegayaahe baarlamaankii khawaafaa taabtay kala shakina waa soo dhex galay warkaan idin dhammaystira horta dhinacyada naga fiiriya war mar horeaan salaama naqsaneeye warka wadniyo waa idiin soo wadaahe warka waxaa la yidhi baarlamaankii ama kii xildhibaanada xaroonayeen si ay kulanka uga qayb galaan qiiq iyo wiiqaa yeerti waxaana diideen in la baaro waxa qaylinaa inay suuma ka yihiin inay wax kala jiraan war shaki amniya jiraa la yidhi yaahu hadda alle maa shaki amni dhacay war shakigaanu kii hore waa kan weyn yahaye xildhibaan baarlamaanka ku dhex fogto aa laga baqay kadibna waxaa la yidhi yaa la yidhi si amniga loo ilaaliyo xildhibaannada ha la baaro isla markiina waxaa ka dhacday xasaanadaan leeyahayo laiima soo dhowaan karo xitaa qaar carya ay baari kara yidhi waa la sheegay war la baqaayo baaritaanka qof diiday fii shay aryaadaha wakhtigan maanta la joogo amba xildhibaan ha naqdo amba wasiir ha naqdo amba safiir ha naqdee qof baaritaan diidaa haddaad aragto hee isku aaminina mahaaga ha ii soo dhaafin leh war xaqiiqadu waxay tahay dhilqaha cid ka marani inaanay jirin xataa baarlamaanka war hadda goor xildhibaan shariif mustafa wuxuu yidhi shabaab meel fog ma jiro baarlamaanka inay ka mid yihiin oo dhex fadhiyaan oo xaaraano <laughs> gaalun viji ay walanka dhimanyiin adheegi jari xildhibaan goodax barana hadda kahor waa kii yidhi kaasaa ka mid a ah xildhibaanada shabaabka inta farta fiiqay war anigu markaan arkay xildhibaanno ka qaylinaya degmooyin al-shabaab haysta la cunuqabateeye eh. haddaan laga qaadinna mooshin baan keenaynaa eh. waxaan isiri baroorta orgiga ka weyn war waxaa jira degmooyin shan iyo toban sana shabaab u goodoomay cunuqabatayn saaray eh. welina xildhibaan ka hadlaya ma arkin toddobaadna kuwa dawladda goodoomisay qayladhaan baa ka bilaabay sidee wax u jiraan boowe macawisleydii meeday war anigu markaan arkay xildhibaan macawisley eedaynaya ayaan quustay allah ayaan badnaan lahaayeenaa kuwani kol dadkay dhaafaan war hadda ka hor waa kii xildhibaan saalax badbaada isqarxiyeye baarlamaanku ma in la baaray dembi u arkaan mase ishubaan ayagu horta war haddaan laysindhatiraynin waxaa la wadoogayaa shantii sane ee la soo dhaafay shabaab inay ka shaqaynaayeen sidii ay matalaad ugu dhex yeelan lahaayeen baarlamaanka aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how dad caqligoodu doorsamo deb laguu soo xiireesdiila dad caqligoodu doorsamo deb laguu soo xiireesdiila war kalamaanay war mahaysiina qaranka somalilan waxay sheegeen in ciidanka qaranka somalilan ay isdifaacayaan sababtoo ah qaranka somalilan waxa soo weeraray bay dhaheen nabaddiid qarandiidah dee ciidanka qarankuna way isdifaaceen sababtoo ah qaranku awood buu u leeyahay inuu isdifaaco qaranka somalilanna ma aqbalayo qarannimadiisa in lagu xadgudbo warwaaqlow qaranqaran badanidaama ku qafiiftay waar qaranku waa isdifaacayaa baa lagu yidhi war kalemaanay ninkaani war ma haya maanta dagaal culus baa ka dhacay laascaanoob waxaana la weeraray baa la yidhi dowladda toddobaad uu taliyo u ahaa jenaraal mahad cambaashi wararka qaarna waxay sheegayaan in jenaraalka laga daadsaday marka calaa kulli xaal waxay u muuqataa balaayadu inay sii ballaadhanayso horeyna waxaa loo yidhi gafuur la qabtay leedahaye daba la qabta ma laha war kalemaanay war ma haysiina kursiga calool xanuunka ee hob siddeetan iyo lix baladweyne waa tii laga soo xambaarsho waad ogeydeen doorashadiisiina maantaa la qabtay ma joylaa ka adeegtay hayehe ojoyle ooyow oriyow shay dhiibaday maa ka dhacday war warkaa iga dhexgelinine waxaa ku tartamaa layidhi kursiga cabdirasaaq bukhaari axmed iyo dictor maxamed sheekh axmed maxamed warfaadi fahad iyo cabdinuur ma iska cafiyeen war musharaxiintii wiilka iyo waalidka ahaba waa hareen hayaay waar ma rooblaa ka taliyey war muuse geella ma joogay aga wargo'yin ragga in laysugu taga ma ahayn arya dhagax buur iyo jigjiga kursi haddaadan ka sii karin shib naga dheh war kalamaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalan tihiin waxaan maqli jiray saxan saxan ku gud saansaxan ku gud doorasho laba nin isu soo taagtae mid uu yidhaahdo marka horeba waa tanaasul haddaad arki jirteen tii tiiyaa dhacday sagaashan iyo siddeed oo la sheegay in laysu keenana cod gacantaagoon qofna ka harin waxay ugu codeeyeen doctor maxamed sheekh axmed maxamed xantuna waxay sheegaysaa inuu garabka faarax ahaa garabkii fahadna waa ogtihiinoo waa tii albaabada laga xirtay horta waxaan maqli jiray febaraayo iyo fudayde kursigaan doorashadiisa mar kasta maxaa febaraayo loo qabtaa war dawladdii dhammaysay kursigaas ku mid hay ya febraayo hayti halkan waxaa lagu xasuustaa ah. roblow roblow marumba marumba ah. layswada raacaye marumba marumba war kalemaanay war ma haysiine ah. dagaalkii ruushku yukrain ku qaaday sannadaa ka soo wareegay baa la yidhi ilaa haddana guul la taaba karo lama kala gaarin dadka waxfalaqeeyaana waxay dhaheen dagaalku uma eka mid joogsa doona sababtoo ah reer galbeedku waxay rabaan inay ruushka yukrain ku jabiyaan madaxweynaha ruushkuna waxuu aaminsan yahaa la yidhi hadda uu ku fashilmo dagaalkan inuu ku fashilmayo hoggaanka dalkiisa marka inuusan gadaal u noqonaa ka go'an warniyow adigaan dunida war ka hayne dagaalka shabaab dowladda soomaaliya ku qaaday siddeed bilood oo socdaa sanad ma gaarin dalka kala barna waa la xoreeyaa la yidhi weliba hay-adaha caalamiga ah waxay cilmibaaris ku sheegeen in argagixisada geeska afrika la soo afjiri doon haddii sidaan xaaladda ku socto minay geeska afrika ka tagaan intay aada ayaanay dhaheen war waba la afjarayaa baa lagu yidhi waayahe dhinacee loo afjarayaa war madaxda somalilan waxay leeyihiin laascanood waxaa nugula diriraya waxaa ka mid ah al-shabaab wah yooba arageena ariya madeeyow adigaba muggi lagu soo tarxiilayo wallee laguuguma eeday wargooyin balaayada markii laysku eedeeyo ayay dadka ku dhex fursad bayna u tahay marka waxaan ku talin lahaa dhinacna uma roona dhinac gaarana ma joogtee yaan laysku eedaynaha laga wada hawlgalaan dhihila aryaa bishaarow kuwa laysku eedayhaya xaad ka sheegay gobol dhan jubbaland ka tirsanay joogaan una nuux nuuxsamaysid war cabdillow madaxweyne alsayid axmed madoobe hadda ka hor waxaan ku idhi baadi weeyaanta sawde ma looho birmado baladkeenii bu'aaleh managa basbawar kalemaanay war war ma haysaane argagixisadiiyo ciyaalweeradu kalama roona cadow dambaysana waxay ciyaalweeradu dileen wiil yar oo labiyo toban jir ah habeen horena foolxumaday dhigeen waa tii lala yaabayo nin shiikhoo hadlaaya waataad maqlayseenoo waa kii yidhi anoo masaajid ka soo baxay bay qabteen ciyaal weeradu kadibna waxay igu xukumeen gabarhay ayadana waddada ka soo qabteen inay weysada iiga jabiyaan aniguna waxaan ku idhi buu yidhi u bareeri maayo waxaan alla ii bannayn gabadhaasna waa gabadhaydoo kale ayadana ha ku xadgudbina anigana haygu xadgudbinnina kadibna ilaahay baa ciidan ii bixiyeyoo ah. askari baana arkay markaasuu xabad ku soo bilaabay sidaas baan aniya gabadhiiba ku badbaadnay kuna kala badbaadnay aryaadhaha weeradan horta duul xumaa waxu sheegay qawaariijtu xataa inay ku lug leedaha waa uga shakisannahay horena waa tii loo yidhi qoonwaalbaa duulqa loocaano qalad u meershaa waa qaaban qoonwalbaa duulqa loocaano qalad u meershaa waa qaaban war war ma haysiin saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lagu tuntaa layidhi waar sidaa doonta ugu galgalamiyaa ka dhacday galmudugna weli laguma kala bixina waxaa la yidhi ciidankii latariya lagu soo tababaray oo lugaha ku sii jeeda waar meeshu foga maanaba gaadhayn war ciidanku waa lugaynayaanaa layidhi dhulkana jarraq badanaa ku yaal war macaljibisadii dardaran maxaa loo dhahaaye yirugu tortuwarsaawd igu yalakajeede war waxaa la yidhi hadduu macalin saxseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad ma ahan goorta ardadu inaa ciyaartaaye ilmo hooyadood maqantaana waa sidoo kale fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan caliif intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelya soomaaliya umada, umada, umada, مدهوریان noqday for real level. aya hebel

kaagu hadhaafo reer hebel ninkii waaweyn hogaanka dalko

dhulka hadhaafo